bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina muxamadi wclى alihi وصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu اlmualifu raximah اllahu tacala fasl wkulu xayawaani istaطaabathu اlcarabu fahuwa xalaal ila ma warada الsharcu btaxriimihi halkan wuxuu ka guda galay kitaabu اlأطcima xeelaha la cuno maxaa xalaal ah maxaa xaaraam ah taasuu gudagalay wuxuu yidhi marka wa kullu xayawaanin xayawaan kasta oo istataabathu ay wanaagsato alcarabu carabtu ay wanaagsato yacnii inuu wanaagsan yahay oo fiican yahay ay ku tiriso waay xalaalun waa xalaal wey fa huwa kaasi xalaalun waa xalaal ilaa maa warada wixii ku soo arooray m ku yimid mooye asharcu sharcigu uu ku soo arooray bitaxriimihi xaaramayntiisa uu ku yimid oo ku soo arooray mooye wa kullu xayawaanin xayawaan kasta oo istakhbahathu ay xumaysato ama qurhunsato alcarabu carabta ay qurhunsato oo inuu xun yahay oo qurun yahay ay ku tiriso fa huwa kaasu xaraamun xaaraan waay ilaa maa warada wixii uu ku soo arooray mooyaane asharcu sharcigu biibaaxatihi bannayntiisa uu ku soo arooray mooye halkaa wuxuu bixinayaa xayawaanaadka ayuu wuxuu bixinayaa waxyaalaha nool maxaa hilibkoodu bannaan yahay maxaase uusan bannaanayn daabidka lagu garan karo ayuu bixinaya qur-aanka kariimka waxaa ku yimid waxaa inoo bannaan inay yihiin tayibaadka yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum اطayibaat tayibaadkaa xalaal idin ah yuxillu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'ih waxyaalaha tayibaadkaana nebigu sal alay wasalam dadka waa u xalaalaynaya waxyaalaha khabaa'ide xunee liitana waa ka xarimaya ayib kuluu min ayibaati maa razaqnaakum marka ayibka maxaa ayib ah maxaase khabiid ah waa in qaacido la helo miisaan waa in loo helo laga duulo oo shay walba la saaro alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah madhabkiisu waxa weeyaan shaygu inuu tayib yahay oo xalaal yahay iyo inuu khabiid yahoo xaaraam yahay waxa kala saari kara carabtii xilligii ay qur-aanku degayay joogtay nebiguna dhex joogay sal alla alay wasalam ayaa dhaqankoodii loo noqonaya iyagu wixii waagaa ay u yaqaaneen khabiid oyna cuni jirin waa khabiid shareecada khabiid buu ku yahay wixii iyagu waagaa la fiicnaayoo cuni jireenna dayib buu shareecada ku yahay miisaanka halkaasuu uu celiya marka qaacidadan hadda meesha noogu qoray waxa weeyaan waa sida xayawaanaadka wixii carabi ayna cuni jirin carabtu markay isreereebtana quraysh baa loo tegay dhaqankii quraysheed muxuu ahaa wixii ay cuni jireenoo wanaag u haysteenna waa la cuni xayawaanaadka waa la qalan wixii carabtu ay u haysteen khaasatan quraysh ay u haysatay inuu xun yahayno cuni jirinna la cuni maayo qaacidada waxay ka soo reebayaan haddii sharcigu gooni ahaan u magacaabo shaygan curfigoodiiyo caadadoodiina uu khilaafo sharcigaa la raacaya marka saas daraaddeed buu labadaba wuxuu daba dhigay ilaa maa warada asharcu bitaxriimihi waa midda hore toddobana wuxuu daba dhigay ilaa maa warada asharcu biibaaxatihi shay iyaga la xumaayoo khabiis la ahaa haddii shareecada uu ku yimaado xalaalayso warkoodii waba waxba laga qaadan maayo kan shareecada la raacay shay agtooda dayib ka ahaayoo fiicnaa hadduu shareecadu magacowdo oy shay xun ku tiriso kan shareecadaa la raacaya marka inayba shareecada uu si gooni u doomarto mooyaane curfigoodii iyo caadadoodii baa lagu salaynaya dayibka iyo khabiidka marka la kala saarayo madhabka imaam shaafici caleyh raxmatullah sidaa iyadaa ayib xayawaanka marka saasaa loo kala saaraya waa noolaha waxyaalaha nool ee la qalanayo ayuu ka hadlaya aayaadkaasayna u daliishanayaan kadibku imaamku miisaankaas uu celinaya muxuu ugu celinayaa calashani wuxuu leeyahay ummaddii ugu horraysay oo diintu markay soo degaysay lagula hadlay carabtay ahaayeen carabtaa lagula hadlayo wixii aan loo sheegin inuu khabiid yahay iyo inuu tayib yahay curfigoodii iyagaa lala hadlayo dhaqankoodii iyo waxay waxaan u yaqaaneen baa markaa miisaan ah saas wey macnaha ilan ummadaha kale ayagaasaa haddana lasii kala qaadayo waxay leeyihiin dadka wax lagu miisaamayay waa ahlulyasaarka waa dadka ladan kow midda labaadna dabcigoodu uu fayowyaho saliimya oo wuxuu saarayaa dadka waxaa jiray carabta lafteeda iyo xaalatu daruura ruuxa hadday qabsato xataa waxyaalaha khabiidkay iska cuni jireen markay xaalad adag ku timaado abaaro dhacaanoo waxay cunaan waayaan taa lagama hadlayo dadka iska foqorada iska baahanee iska baadiyahee iska qalqallabsanna wixii yani dhulka ku socdona waa iska cuni kuwaana wax lagu salayn maayo laakiin waxaa wax lagu salaynaya ahlu yasaarka marxalada ay waxoogaa aynan gaaji jirin iyo daruuro dadka wax haysta ee dabeecaddooduna ayna isbedelino dhaqankoodu weli saliim yahay kuwaasaa lagu salaynaya wixii khabiid iyo tayiba saasaa loo kala saaraya ayib wayaxrumu waxaa xaraama buu sheekhu yidhi min asibaaci ayb min asibaaci duurjoogta yani waraabaha sibaacdu yacni waxa weeyaan waa wixii duurka ku nool ee aan ahli ahayn magaalada aan ku noolaanin marka duurjoogtaasi iyo waraabaheedaasi waxaa xaaraan ah maa lahu wuxuu u sugnaaday naabun mici qawiyun oo xoog badan kaasoo yacduu bihi uu wax ku weeraro yacni wax ku disho waynu kala qaadaynaa marka shimbiraha maxaa xalaal ah waxyaalaha dhulka korkiisa ku socdase maxaa xalaal ah duurjoogta duurka joogtaay waxaa loo dhigayoo ay u dhigeen wixii mici leh micidiisuna ay xoog badan tahay ha xoog badnaatee haddana wax ku weerarayo wax ku dilayo oo ku ugaadhsanaya wixii saasoo dhan hilibkoodu waa xaaraanoo lama qalan karay xadiidka nebigaa sidaa ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh nahaa can kulli diinaabin min asibaac mici way wada leeyihiinoo xataa xoolaha nool baaba leh laakiin sibaacaa laga wada haddana micidii waxaa shartiga inay xoog badanto sibaac waxaa jira micidiisu ay daciifta haddana ha xoog badnaatee waxaa shardi labaad ah inuu wax weeraro hadday micidiisu xoog badan tahay laakiin uusan miciba waxba ku dilinoo doogga iska cuno waxbaba weerarinba kuma soo gelaya marka intaa marka laga helo yaani saasuu noqonaya waxaa meeshaa soo gelaya sida yeydoo kaleeto iyo libaaxa iyo shabeelka iyo eydureedka waxyaalahaasoo dhan baa soo gelaya macnaha ayib wayaxrumu waxaa xaraama min atuyuuri shimbiraha xaggooda maa lahu milabun wixii ciddi leh maa lahu mikhlabun wixii ciddi ay u sugnaatay qawiyun oo xoog badan kaasoo yajraxu bihi uu wax ku dhaawaco wax ku dilo shimbirahana waxaa xaaraan ah shimbiraha ciddidoodu ciddida leh ciddidooduna xoog badan tahay ciddidoodana wax ku laaya oo iyadana kuwee soo gelay ya galayrhka iyo baalka la yidhaahdo gorgorka iyo soo ma ah, maxaa kaloo gelay baashan la yidhahdo baqasha iyadu si gooniya ugu soo aroortay baashan la yidhahdo eh, dhofada ayadu nas gooniyay bay leedahay marka shimbirahaasi wax dila ee ciddiyahooda wax ku dila ayagana waa xaaraam xadiidkaasaa kusoo arooraya iyaga xadiidkaasaa ku imaanaya isagana waa can kulli dii mikhlabin min altuyuur nebigu sal alla alay waslam iyagana waa xarrimay ayb marka qaacidadaas waay qaacidadaasi wixii laga soo reebayo waa in nas khaasa loo helo waa in nas khaasa loo helo maalan wixii micile oo deliil khaasa ku yimaado oo uu banneeyo micidiisana wax ku dilo naskaa khaaskaaba la raacaya qaacidada guud loo raaci maayo xalaal buu noqonaa markaa naska khaaskee xalaaleeye baa loo raacaya shimbiraha qaar ka mid a hadday jiraan maalan oo cididooda wax ku dila ma garata oo haddana nas khaasi ku yimid inay xalaal yihiin qaacidadii waa ka soo baxayaan markaa masladaa way masladu hore inoogu tilmaamay ayib wayaxillu waxaa xalaal ah lilmudari ninkii dhibaata qabatay fi lmakhmasati gaajada daran dhexdeeda waxaa u bannaan an ya'kula inuu cuno min almaytati bakhtiga xaggiisa inuu ka cuno almuxaramati ee la xaaraameeyey maa yasudu wax reebay wax yacni awdaya maa yasudu wuxuu ku awdayo bihi isaga ramaqahu naftiisa yacni nafta yaree ku hadhay baa ramaqa la yidhahda ramaqu waa ruuxa markii halisuu ku jiro naftu ka socoto inta yartee laaban baa ramaq la dhahaa baqiyatu ruux baa la dhahaa marka ruuxa waxaa la leeyahay xalaal iyo xaaraam waa markayna daruura imaanin waayo ya yacni markayna daruura imaanay saas daraaddeed baa qur-aanka kariimkaa markii muxaramaadka laga hadlo waxyaalaha laynaga xarimay sida badan waxaa la daba dhigaa xaalad daruura hadday timaado saas way macana xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayr illah ilaa la yidhaahdo faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin faina allaha hafuur raxiim waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayhi xaalo daruura hadday timaado ruuxaad daruuradu hayso xaaraantii waa u bannaanaanaysaa maxaa uga bannaan xaaraantii bakhtigii maxaa uga bannaan wuxuu nafta ku celiyo maa yasuddu bihi ramaqahu yaa gaajaa i haysa sidaas daraaddeed calooshan ka buuxsanaya maya nafcelis waa meeshay yidhaahdaan addaruuratu tuqadaru biqadariha qiyaasta aad daruurada kaga bixi kartaa lagu ogolya wixii ka siyaadsan xaaraan buu ka yahay marka saas daraaddeed baa qur-aanku sidoo kale wuxuu daba dhigayaa mar walba hayra baaqin walaa caad ah, waa inuusan xadgudub iyo cudwaan iyo eh, muxuu ahay uusan ku samaynayn wixii loo ogolaadayna waa inuusan xaddii loo ogolaaday dhaafaynin manaa hadduu dhaafo xaaraan bay markaa ka noqonaysa ayb an yaakula waa inuu cuno min almaytati almuxaramati ayaa u bannaan maa yasudu bihi ramaqahu wuxuu naftiisa ku celinayo marka waa daruura oo naf bini aadan baa la badbaadinaya waxaa markaa nafta badbaadadeeda loo gelayaa madarada iyo dhibka ku jira bakhtiga iyo shaygan xaaraanta leanna shareecadu sidiisaba hadday shay xarinto yacni dhib baa ku jira dhib caafimaad baa ku jira dhib diineed baa ku jira dhibaataa ku jirta marka dhibaatadii loo xarimayo waxaa laysgarab dhigayaa naf badbaadinteed kee culus marka nafta hala badbaadiyo saasaa marka loogu ogolaanaya walanaa waxaa noo sugnaaday buu sheekhu yidhi maytataani laba bakti oo xalaalaani xalaal ah bakti oo dhan waa xaaraan allaahuma baktiga yah yani wax way uu soo wada mooyaane laba shay mooyaane wixii bakhtiyo oo noolo oon la gowracin gowrac sharci ah ma bannaana laakiin labaa bakhtigoodu bannaan yahay assamaku mallayga iyo waljaraadu iyo ayaxa ah, mallay maxaa la yidhaahdaa wax kasta oo badda ku jira samag baa la dhahay suuraduu dooni ha yeesho yaa xataa suuradiisu ey ha u ekaado doofaar ha u ekaado su-aashii habeenka dheelweyne weydiinaya maxay gabadh maayadii mie ha u ekaado bini aadan sawirkiisa ha yeesho marba hadduu badda iyo biyaha keliya ku nool yahay samag baa la dhahaa bakhtigiisuna waa bannaaya ayib waljaraadu iyo ayaxa ayaxana isagana hadduu bakhtiyo waa la uruursanoo waa la karsan soomaali ayax maba cuntee laakiin adduun laga cunaa jira soomaali malaygiibaba cuni ladahaye ma ayax iyo shimbiray cuni saas man laakiin adduunka hilibla'aanta haysata meelo waxaa jira wax dhulka korkiisa ku socdoon la cunin baa aysan jirinba meelahan zambiya iyo koongay maalin dhaweedoon soo maray jiirkaa lala taagtaagan yahay wadooyinka jiirkii baa la kala gadan marka somaali way kibirsanta wadamaani iyo laba dhiig baa iyaguna xalaal noo ah wadamaani laba dhiigna xalaalaani xalaal bay noo yihiin laba dhiigna waa xalaal asalka dhiiggu waa xaraamo allah tabaaraka wa tacaala muxaramaadka uu inaga xarimay wuxuu ku daray aw daman masfuuxan dhiig baa la xarimay laakiin dhiigga shareecadu xarimtay waa dhiigga neefka ka soo baxaya isaga oo shubmaya isagoo dareera a ah ka soo baxaya waa ayib labadan dhiig waa xaalaal marka alkabidu beerka iyo watixaanu beeryarta a ah, beerka iyo beeryarta iyo sambabada iyo kulli waa dhiig fadhiya waa ya waa dhiig asalkiisu waa dhiig laakiin waa dhiig fadhiya dhiiggaasi waa noo bannaan yahay xadii baa si khaasa ugu yimid xadiidka cabdullahi bni cumar ayaa labadaba ku yimid labada bakhti iyo labada dhiigba xadiidkaasaa ku yimid nacam ayib iyagaas iyo keliyaha iyo beeryarta iyo waa dhiig waxaad ku garan hadda dhiiggan maaragtay xoolaha ka soo baxa isagoo daadanaya gaaladu waxay sameeyaan intay weel u dhigaan bay farinjeerka geliyaan friiska la gelina markaasuu wuxuu noqonayaa sidii beer oo kale waaba la jarjariyo waaba la karsanba isagii beer kala garan mayse ah, marka yaani beerku waa dhiig fadhiya beer yartuna sidoo kale saas daraaddeed bay ku imaanaysaa dhiig weeye laakiin waa naloo xalaaleeyay faslun waaladxiyatu udxiyadii udxiyadu waa xoolaha la qalo ciidda carafa wludxiyatu udxiyadii udxiyaysigii waay hadda waxaa laga wadaa master waludxiyatu udxiyaysigii sunnatun waa sunno mu'akadatun oo la adkeeyey waa sunno la adkeeyey oo shareecadu adkaysay oo inuu ruuxu naftiisa ka udxiyeeyo ehelkiisana ka udxiyo axaadiis horan baa ku timid waxaa kaloo loo daliishadaa xadiidkii aayadda qur-aankae fasalli lirabbika wanxar salaada ciida naxriguna waxay leeyihiin waa xoolihii la qaleh wayujziu waxaa gudaya fiihaa udxiyada dhexeeda waxaa gudayo ku filan aljadacu sana jir oo min adda'ni ida ah jadaca waa neefka sanad dhammaystay sanadkii labaadna galay qaarna ka yar bay sheegayaan dayib marka neef ida ah oo sanad dhammaystay oo ilkaha hore ritay waa lagu udxiyaysan karaa baa gudaya mid laba jir ah oo min almaczi riye ah wathaniyu iyo mid saddex jir ah may shan jir ah wathaniyu iyo hani oo yani wax weeyaan min alibili geela ah yani sanadkii shanaad bay dhammaysatay kii lixaad buu galay wathaniyu iyo hani oo min albaqari lo ah asagana lo-da markay noqoto sanadkii saddexaad buu galay ayib aniga way ka dhaxaysaayo marba hadduu idan noqdo iduu hal sanaa ku filan neef hal sano jira waa lagu udxiyeysan karaa inta kale soomaa adheecadkii riyaha waa inuu laba sano dabada dhigo sanadkii saddexaad galo sooma ayib geelana waa inuu sanadkii lixaad galo qaalin shan jir ah ama qaalin waxaan u jeeda shan jiroo sanadkii lixaad galay wax ka yar wax ka hooseeya laguma udxiyeyn karayo lo-dana waa inuu sidoo kale isagana sanadka saddexaad galay waay oo laba sano jirsaday wax ka yar udxiya ma gala manaa xagga da'da marka laga hadlayo ayib wayujzi waxaa gudaya fiiha dhexdeeda aljadacu oo min ada'ni ida ah sana jir waaniyu iyo laba jir oo min almaczi ida ah waxaan u jeeda riyeah waaniyu iyo saddex jir ah, laba jir dheh sanadkii saddexaad galo maya waaniyu iyo shan jir oo min alibili geela waaniyu iyo saddex jir oo min albaqari loda laba jidheh laba jir sanadkii saddexaad galo wa tujziu way gudaysaa albadanatu neefkii geela ahaa can sabcatin saddex toddoba ruux xaggooduu ka gudaya waalbaqaratu neefkii loo ahaana can sabcatin isagana toddoba ruux xaggooduu ka gudaya waxaad heli kartaa udxiyada inaad keligaa neef si madax bannaan u qalataad heli karta neef adi ah waa inta ugu yar keligaa inaad neef geela qashana waad heli karta neef laa inaad heshana waa qashana waa heli karta haddaad rabto inaad dad wax isku dardarsataan ood isla qalataan neefka geela ah toddoba ruux buu ka gudayaa neefka loduna toddoba ruux buu ka gudayaa macnuu sidaas wey washaatu neefkii adhiga ahaana can waaxidin hal ruux xaggooduu ka gudayaa yacni dad iskuma darsan karaan halleen faadhiya laakiin ninku wuxuu u niyoon karaa oo ka gawrici karaa asaga iyo ehelkiisa neef adhi waa ku filan yahay isaga iyo aalubaydkiisa iyo reerkiisa hal neef baa ku filan ayib waxaa kaleeto shaaficiyadu qabaan neefkii adhiga ahaa adaa iska gowracay laakiin ajirkiisii baa dad kaleeto ku soo dartay gowraca adiunbuu kaa gudi laakiin ajirka inaad ishraak samaysood ajirka dad kale ka qaybgelisahay laa maanica ilayh ayb wa arbacun afar laa tujzi'u ma gudayso filadaaxa fidaxaayaa udxiyooyinka dhexdooda afar neef ma galaan mana gudaan meesha wuxuu ka gudagelayaa da'diisaoo kama soo hadlin halkana wuxuu ka gudagelayaa neefka udxiyada galayaay waa inuu yahay neef xagga hilibka iyo xagga weydsanida iyo dhanka muxuu ahay jidhkiisa iyo fayoobidiisa dhankaasaa hadda laga fiirinaya afar marka udxiya ma galaan ta koobaadi waxa weeye alcawraa'u midda ishala albayinu ee uu cad yahay cawaruhaa illa'aanteedu caddahay yacni ilbay la'dahay inay il la'dahayna way iska caddahay maxaa laga hawadaa meesha bimacnaa hadday il la'dahay laakiin isha ay wax ka arkayso aragguse uusan dhammaystirnayn taa waa lagu wadxiyin karaa laakiin mid ilaa ili ideeduna ay bannaanka iska taallo ya taas way mid ayan gelaynin macnaha ayib waalcarjaa'u way midda labaad midda naafada ah albayinu ee uu cad yahay carjuhaa dhutinteedu naafanimadeeda iyo dhutinteedaa iska cad a ah, waxay ku caddahay bay leeyihiin haddayna adhigii xoolihii la socon karin oy ka hadhayso markaasay caddahay laakiin hadday yaro dhutinayso laakiin ay xoolaheeda ayn laga hormarayn oy dhex boodayso marka albayinu maaha udxiyada way geli bay leeyihin waalmariidatu midda jiran albayinu ee uu cad yahay maraduhaa jiradeedu ay caddahay way jiran tahay jiradeeduna way caddahay maalan wax jidhkeeduu ka muuqdaa yacni waxa weye hilibkeeduu ka muuqdaa neefkani waa jiran yahay kaa jiradana jiradiisoo caddahayna may waalcajfaa'u midda weyda ah ee caatada ah allatii taasoo dahaba uu tegey mukhuha dhuuxeedu uu tegey min alhusaali weydsanaan iyo caato darteed dhuuxeediiba la tegey weydda ama caatadaa laba mid ah caato iska yara roon oo weli dhuuxeedii joogo taa waa lagu udxiyayn karaa laakiin caato baaba'day oo dhuuxeedii dhammaaday oon dufan lahayn taasi wax weeye laguma udxayn karo albayin yani waxa weeyaan yani yani mxuu ahaay allatii laa tunqi midda aan mxuu ahay dhuux lahayne aan lahayn subag iyo maraq midna ka baxaynin wa ayib intaaba waxaa ku yimid xadiidka bara ibnu caazib radia allahu tacaala canhu ayaa sidaa ku yimid oo afartaaba isdaba dhigay wayujziu waxaa uu gudayaa alkhasiyu ah, midka xiniyaha laga tumay khasiga waxaa la yidhaahdaa labka geela iyo adhiga iyo lo'daba neefka lab xiniyaha laga garaacaa markaasaa raganimadiisa la burburiyaa si uu hilib u yeesho ya leanna neefku hadduu raganimo ku jirto wuu qooqi soo ma markuu qooqana waxay ka daran tahay waxay ka go'an tahay hilibkiisay ka go'aysa laba si way u go'aysaayoo markuu qooqo si fiican uma daaqayo ya ila waa nin qooqano wax raadinahaya soo ma ta labaad weeye mar hadduu qooqo hilibkiisu waa adkaanaya ya sidaas daraaddeed yaa waxaa looga saaraa xiniyaha marna waa laga saaraa marna waa la tumaa ya markaas hilibkiisa wuxuu noqonayaa hilib wanaagsan waana hilibaysanaya koran buu noqonaya geela marka la yidhaha saas way macanaa marka kaa waa gudayaa waa xiniyaha marna waa la saaraa marna waa la tumaa waxbaa waa ka maqane waxa ka maqan waxay leeyihiin hilibkan waxaan meesha ka baxay waxaa ku bedelmay hilib kaloo jidhka saaran soo ma hilibkaa uu yeeshay baa bedelay saas daraaddeed waa lagu udxiyeyn karaya xadiidka nebiguna ku yimid salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebigu walankii uu ku udxiyeyn jiray xadiidka abu hurayra caaisha ay warinayso ayaa waxaa ku yimid riwaayaadka qaar ka mida mawju-ayni laba wan oo yacni dhufaanan ama xiniyahooda la tumay ayb wlmaksuuru isagana waa gudayaa maksuuru lqarni midka iligiisa la jabiyey neef iligiisa waxaan ujeedaa geeskiisa dhe mid geeskiisa la jabiyey isagana waa gudaya shaaficiyadu waa saas xadiidka ku soo arooray geeskana dacfi baa ku jira maxaa yeele waxay leeyihiin geeska joogiddiisa wax hiliboo ku xidhan ma jiro mujeedadu waa hilib soo maa geeskanna wax loo isticmaalo manfacaba ma jirto maqnaantiisa marka iyo jabnaantiisu waxba maaragtay samayn mayso walaa tujzi'u ma gudayso almaqtuucatu aludun midda yacni dhegteeda la gooyey wala danab iyo saynteeda mid la gooye toona a ah, neefka sayntii baaba laga jarayba ya markaa ma gudayo waxbaa ka maqan wakadalika dhegta haddii la gooyo ama la wada jaro ama qaar la jaro maxaa yeeley markaa waxbaa ka maqan xadii baa jira cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu uu nabigu uu leeyahay rasuulku wuxuuna amray sal lay waslam an nastashrifa alcayna wاludun neefka udxiyada galaya inaanu ka fiirinno yani isha iyo iyo dhegta ayb wa waqtu dabxi gowraca waqtigiisu ah, wakhtiga la gowracayo udxiyada wa waqtu dabxi gowraca waqtigiisu min waqti salaati alciidi salaada ciidda wakhtigeedaa laga bilaabi ilaa quruubi shamsi ilaa laga gaadho qoraxda dhicitaankeeda oo min aakhiri ayaami tashriiq maalmaha tashriiqa maalinka ugu dambeeya qoraxdiisu markay dhacdo markaasay ku egtay ayib waa bimacnaa afar beri waay maalinka ciidda ah iyo saddexda beri ee ka dambaysa la yidhaahda ayaamu tashriiq maalmaha xoolaha la qashoe hilbaha la wadho ee la ingejista ee wahaakada maalmahaasi kuu nebigu sheegay sal ly wasalam ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaah maalmahaasi waa maalmo la cuno la cabo ilaahayna la xuso xoolahana la qasho saas macnaha ayb min waqti salaati alciid markuu leeyahay bimacnaa salaada ciidda waxay yidhaahdaan waxay soo gashaa markay qoraxdu intay soo baxdo wax yar ay qadri rumxin kor usoo yaro kacdo ciidda wakhtigeeda wakhtigaas joogaa salaada ciidda muddadaa laga bilaabo xilli la tukan karo bay leeyihiin laba ragcadoodo oo salaaddii ciidda ah labadii khudbana la akhrin karo qiyaasta intaa ku filan wixii ka dambeeya wakhtigii gowraca waa la gaadhay leeyihi dabcan hadduu salaadda ka hormariyo udxiyo maaha waa hilib uu qashay hadduu ayaamu tashriiqa kadib dhacana waa hilib uu qashay wakhtigaasay marka leedahay ayib min waqti salaati alciidi salaadda ciidda wakhtigeeda laga bilaabo wey ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaadho min aakhiri ayaami tashriiq maalmaha tashriiqa midda ugu dambaysa dhammaadkeeda laga gaadho qoraxdeedu dhacda ayb ayaamu tashriiqa qaaliban waxa la yidhahda waa saddexda beriye maalinka ciiddaa ka dambaysa yacni kooiy tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka bisha carafo ayb meeshaa waxaynu ka fahanay wuxuu ka hadlayaa waa ciiddii carafo xoolihii ciidda kale la qalaya awe ciidulfitirka ramadaanka ayay goormay ka bilaabataa qalitaanka xooluhu udxiyadeedu xaggay ka bilaabata udxiyaba ma lahaba soomaalin baa xoolo qalqalatee ciidda ramadaanka ka dambaysaay wax udxiyaa ma leh oo shareecada ku soo arooray ninkii reerkiisa isaga qalqalaya innamaa shaatuka shaatu laxmin hilib ula qasad laakiin cibaadadii udxiyada gawraca ilaahay loogu dhowaanaya meeshaa ma galo saas gawraca cibaadada ah waa carafada ciidda carafada iyaduna waa afartaa beri ayb wayustaxabu waxaa la sunneeyaa buu cinda dabxi gowraca agtiisa markaa wax la gowracayo neefka la gowracayo waxaa la sunneeyaa hamsatu ashyaaa a shan shay altasmiyatu alla magacaabid neefka markaad gowracayso inaad ilahay magaciisa ku magacowdo bismi magaca allana aad cid kale ku lamaaninin waxay leeyihiin fuqahada shaaficiyadu haddaad tidhaahdo bismi wa bismi muxammadin waxbaa hallaabay ah. lanna meeshan cid kale in ilaahay lagu lamaaniyo lama rabo bismi illaah alla magacaabid wاsalaatu iyo salliyid cala اnabiy nebiga lagu salliyo sal alay waslam ah. bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ama salligan soo arooray ayib masaladaasi salliga tabarukan bay leeyihin waa barakaysanaynaa salliga nebiga laakiin nas ahaan meeshaa kuma imaanin magacuuse waa soo arooray ilahay magaciisa in la xuso marka la gowracayo waistiqbaalu lqiblati iyo qiblada in loo jeedsado ah, in ruuxa gowracayana u jeedsado neefkiina u jeediyo ah, sidaas wey ila neefku markuu gowracayo oo neefku qiblada u jeedo isaguna wuu u jeedsani soo saas maa iyaduna waa sunno waa sunno hadday ku bimacnaa haddii neefkii qiblada laga jeediyo oo saa lagu gowraco gowraciisu waa saxayaa waay neefkii ma nijaasoobay xaaraanna maaha haddii qiblada dhinacaana loo jeeday laakiin sida sunnada ah sunnada waa in qiblada la qaabiilo leh wاtakbiiru iyo allahu akbar oo iyadana alla magacaabista magaca alla gadaashiisa baa takbiirta lala imaanaya bismi wallahu akbar bismi wallahu akbar iyadana xadiistay ku timi wاducaau iyo ducayn baa sunno ah inuu ruuxu ducaysto bilqabuuli aqbalid inuu ku ducaysto inuu ilaahay ka aqbalo qurbaankan iyo yani xoolahan uu gowracayo oo waxay leeyihin wuxuu dhahayaa allaahumma haada minka wa ilayka fataqabal minii ilaahu aduu kaa ahaaday aduuna kuu ahaaday oon kuu bixiyey oon kuu gowracay ee allow iga aqbal buu dhahayaabay dheheen ayib walaa yaakulu ma cunayo almudaxi midka ee xoolhilibkii hilibkii la qalay marka hilibkii la qalay see loogu talinayaa wa taladiisiiba hadda laynoo galay walaa ya'kulu ma cunayo almudaxi midka udxiyaystay oo udxiyada qalay shay-an shay ka cuni maayo oo min aludxiyati ama min aludxiyati nee xoolihii uu qalay xaggooda waxba ka cuni maayo almanduurati ee la nadray udxiyada aad gowracaysaa laba ah midna waa waajib oo maalan nadar bay ku timid nadar baa waxaad ku gashay haddii carafa la gaadho inaad udxiyayso taa waa waajib soo ma midna waa middii asalka ahaydoo uu inoo soo sheegay inay tahay sunna mu'akada waa tatawuc iyo khayrbadsi iyo sunno weeyaane waajib ma aha marka haddii udxiyada aad qashay nadar ay ku timid laasim iyo waajib bay markaa kugu tahay hilibkeeda waxba kama cuni karti siday u dhan tahay waa inaad isdhaafisood bixiso waa gowracyada waajibka oo dhan bay sidaas leeyihiin waa in wixii waajiboo laasim ku yimid oo gowraca ruuxa baxsaday waxba kama cuni karo ayb waa inuu kulli wada bixiyo aywa nadarkaas nooc doon ha noqdo waa u tegi nadarkaa noocyaa laftiisa matale wuxuu yidhi haddii ilaahay uu icaafiyo yacni carafada soo socoto neef baan gowracaya ama kaa kamuusan dhigina sidiisuu maarata wuxuu yidhi muusan meella ku xidhine carafa haddii la gaadho waa ballan ballan alle nadar baan ku galay saasoo kalea ayib neefkii nooca ahaayee udxiyadii manduurada ahayd ee isku laazimee waajibka ku noqotay hadduu hilibkeeda wax ka cunana maxaa lagu samaynaya waa inuu gudo saas w maanaa wuu damaanaya wuu gudaya dib buu ka guday wayakulu wuu cunayaa min aludxiyati udxiyadii xaggeeda neefkii uu qalay xaggiisa wuu ka cuni almutaطawici bihaa ee uu ku sunnaysanayay almutatawici biha khayrsiyaadsi iyo sunno uu ula jeedayo aan markaa waajibka ahayn ayb ama almutatawaci biha waa la dhihi karaa iyadan yacni la sunnaysanayo sunnanimada loo gowracayay ayib istixbaaban baa markaa yoo cuni karaya waa udxiyada caadiga ee markaa aadan nadrine si caadiya sunnada u ahee caadi loo qalo kaa isaga ah waad cuni kartaa ayib fakuluu minha wa acimu lbaa'isa alfaqiir soo maaha fakuluu minha wa acimu alqaanica waalmuctar qur-aankaaba sheegayo cuna waxna sadaqaystaa layidhi xadiista nebiguna sal alay wasalam wayba sii caddaysay ayb walaa yabiicu ma iibinayo min aludxiyati udxiyada xaaluu ka mid yahay shay-an waxba ma iibinayo wax udxiyada aad neefkaad ku udxiyaysatay ka mida ma gedi kartid haraggana ha noqotee haragga ha noqdo madaxa ha noqdo lafaha ha noqdo shay ka midood gadi karta ma jiro ama waa inaad isticmaasho hadduu yahay udxiyadii sunnada ahayd ama waa inaad sadaqaysato hadduu udxiyadii waajibkee nadarkaaha uu yahayna kulli waa inaad wada sadaqayso laakiin iib iyo isdhaabsi ma galo ayib xataa waxay leeyihiin oo oo yani soo gelaya meeshaa iyadaa xataa cidda kuu qashay ee neefka kuu gowracday ama haragga kaaga saartay ujuuradiisii ugama dhigi kartid neefka qayb ka mida haraggiisii hilibka qaar ka mida ugama dhigi kartid waa inaad ujuuradiisa gooni u siiso markaa kadibna aad ama adigu isticmaasho ama aad isadaqayso ayib marka lacag wayucimu wuu quudinayaa alfuqaraa'a dadka baahan iyo walmasaakiina masaakiinta ayuu wax ka quudinayaa ayib wax yarna ha noqote waa inaad wax ka baxsato waa tee tii nadarkayd iyada waxooga kama cuni kartid wada bixiso lama dhihin tan kale iyada wax waa inaad ka cunto waxna sadaqaysato waxna waad kaydsan karta xilli waxoogaa ay intay abaari dhacday magaalada madiina dad badani yimaadeen oo xoolihii ka soo dhammaadeen ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam ninkii xoolo qalayow yaa saddex beri ka badan xoolaha waxba kaagama ooli karaan hilibka ha kaydsanina sanadkii labaad markii abaartii laga baxay ayay saxaabadu waxay u qaateen inuu weli amarkii taagan yahay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla taasi waxay ahayd dhibkii dhacay iyo abaarihii dhacay iyo dadka in maaragtay loo gurmaday ahayde hadda laakiin nebigu wuxu yidhi sal ly lay slam cuna waxaad doontaan ka cuna waxna sadaqaysta waxna kaydsada haakada udxiyada ayb waalcaqiiqatu halkan wuxuu ka gudagalay wanqalka waalcaqiiqatu wanqalku mustaxabbatun waa mid la sunneeyey wey wahiya caqiiqadu waxa weeye addabiixatu waa neefka la qalo can ilmawluudi ilmaha la dhalay laga qalo yowma saabicihi maalintiisa toddobaadna la qalo caqiiqadu waa wanqalko waa neef laga gowraco ilmaha dhashay wiil iyo gabadh midku dooni ha ahaado maalinka dhalashadiisa toddoba u ah baa la gowracaya sidaasii xadiidka nebigaa ku yimid xilliga la gowracayo inuu yahay yowma saabicihi hadday kaala dib dhacdo afar iyo tobankan ka dhig siday culimo badan qabaan hadday kaala dib dhacdana kow iyo labaatanka ka dhig hadday kaala dib dhacdana xilligay kuu fudaato wahaakada wayudbaxu waa la gowracayaa yani sunanimadkeeda axaadiista kusoo aroortay qowliga iyo ficligaaba nebigu sal lay slm wanqalka ficil ahaana waa u sameeyey ummaddana nebigu sal lay slam wuxuu u sheegay alghulaamu murtahanun bicaqiiqatihi yani ilmuhu wuxuu u xidhan yahay wanqalkiisa waa in wanqalka laga bixiyo wayudbaxu waa la gowracayaa can ilghulaami wiilka shaataani laba neef oo adhyaa laga gowrici wa can iljaariyati gabadha yartaana yani gabadhana waxaa laga gowracayaa shaatu neef adhya can ilulaami hulaamka xaggiisa wiilka xaggiisa shaataani baa ahaaday wa can iljaariyati gabadha xaggeedana shaatun baa ahaatay neef waa haddaad awoodi karta waay sidaas ayaa axaadiistu u kala qaatay haddii aad awoodi weydo oo karaankaagu hal neef yahay wiilash halka neef baad qali kartaa ayib xadiid sixadiisa haba laysku haystee waxaa jira nebigu sal lla alay wasalam xasan iyo xusein labadii wiilee awoga uu ahaa gabadhiisu dhashay neef neef buu ka qalay diidkaasi sugnaantiisaa muran badani ku jiraano axaadiis kaloo badanoo waxaa jirta inuu labanamo ka gowracay ku tusaysa adiga wax weeyaan qadr isra hadday tabartuba halkaa dhahdo haddee waxay imaanaysaa laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wascahaa inta karaankaaga haddaad se kari karto wiilka laba neef gabadhana hal neef wa yucimu wuu quudinayaa alfuqara'a waalmasaakiina fuqarada iyo masaakiinta ayuu quudinayaa oo hilibka siinayaa waa udxiyadii oo kale waa yacni neefkaasi wanqalka ah waxna masaakiinta sii waxna adaaba cuni karaba ayib oo sidii wanqalkii oo kaleu la yahay macnaha wayucimu lfuqara'a wlmasaakiin masalada masaa'il fara badan oo meeshaa ku imaanayaa jiro oo aan aan daliil badan lahayn daliil xoog badan aan lahaynoo maalan lafahan aan la jebinaynin iyo aaaar baa ku soo lakin xadii nasa leh lafahan meel la saarahayo oon la jebinaynin iyo waxyaalahaasi wax raadle maaha kitaabu sabqi wramyi wuxuu sabqi a kitaabu sabaqi ama sabqi waa tartankii iyo warramyi iyo toogdhigashadii ganidii wax la ganayay halkan wuxuu ka gudagelayaa axkaamta fiqiga ay culimmadu ka hadleen nusuustuna ku soo aroortay waxaa ka mid ah waxyaalaha la yidhaahdo tartanka la galo waxna lagu kala qaato tartankaas wuxuu u qaybsamaa mid wax lagu kala qaadan karo ruuxii tartanka ku reeya wax uu qaadan karo iyo mid aan sidiisaba wax lagu qaadan karin oo xaaraan ah tii buu inoo barayaa marka wa tasixu way asaxaysaa almusaabaqatu tartankii waa asaxayaa cala adawaabi daabooyinka korkooda lagu tartamo daabooyinku waa xayawaanaadka dhulka korkooda ku socda ee gaadiidka laga dhigtu ka wada sida masalan fardaha iyo geela iyo baqasha iyo dameeraha iyo bahalkii la fuuli jiray laftiisao maroodiga maroodiga waa la fuuli jiray waagaas oo waaba lagu dagaalami jiray nimankii furus iyo dagaalada ugu culus saxaabada ay la galeen maroodigaasay ku dagaal yimaadeen soo ma qur-aankuna waaba ka ka warramay ninkii abraha ahaa ee kacbada inuu dumiyo damcay soo ciidankiisa maroodi ma hogaaminayn ya alam alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil maroodigani marka tikhnikadii lagu dagaalami jiray buu ka mid yahay wagaas dawaabtaasay marka gelinayaan marka daabada korkeeda waa lagu tartami karaa yasixu waa asaxayaa almusaabaqatu tartan cala adawaabi daabooyinka korkooda lagu tartamo waalmunaadalatu isla toog dhigasho bisihaami leebabka lagu toog dhigto in toog laysla dhigto leebka la ganaya iyo wixii la mid oo la tuurayo isagana lagu tartamo iyadana waa bannaan tahay ayb xadiidka nebiga sal alay wasalam ayaa sidaa tilmaamayo wuxuu rasuulku leeyahy sal alay wasalam muxuu ahaayey waxa wax lagu kala qaadan karee tartankaa markuu tilmaamayay laa sabaqa ila fii khufin aw xaafirin xadiidku waa kii ah yacni gaadiidkaa la fuulo ama toog toogta wax la tooganaya mooye wixii kale wax lagu kala qaataay ma bannaana buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo xadiid baa sidaa nas ku ah waxaa laga wadaa wixii aan intaa ahayn haddii ay faa'iida ku jirto waa lagu tartami karaa laakiin wax laguma kala qaadan karo ayib sida maalan orodkaoo kale orodku waa bannaanyah oo dabaashu waa bannaan tahay ya waa lagu tartami karaa oo jimicsigaa lagu tartami karaa waxyaalaha lahwigan faa'iidada lahayn mooye waxyaalahaasi waa lagu tartami karaa laakiin waxaa laga maarmaana inaan waxba lagu kala qaadan haddii wax lagu kala qaato waa khamaar sooma a waxaa ka mida maalan hadda banoonigoo kale ciyaaraha banooniga iyo kuwa noocyada kala gedisanee hadda caalamka tartanka loo galo ee xoolaha lagu kala qaato ma bannaana sharcan waxaan intaa la sheegay ahayn nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam waxba laguma kala qaadan karo ayib intan la sheegay lafteeda ciyaar maaha intan la sheegay lafteedu maqsuud weyn oo maqaasida shareecada ka miduu u adeegahaya soo ma yacni fardaha iyo waxyaalahan dawaabta ah waa tiknikadii waagaa loo isticmaali jiray dagaalka marka in lagu tababarto ahaan maadaama maqsuud sharci ay u adeegayso baa loo banneeyey waxyaalaha la ganayana iyagana dee waaba hubkii loo isticmaalaya waacidduu lahum ma staطactum min quwa awooddii jirtayba ganidaasay ahayd oo waa kii nebigu sal lay wasalam quwaddu waa ramiga quwaddu waa ganidda ciidanba ciidanku toogta iyo shiishka kaga fiican ya ya waa ka tababaran ya waagaa saasay shiishkaa laisku duli jireen marka kuwani waxay u adeegayaan jihaadka iyo dagaalka sharcigaa bay u adeegayaan lahwi iyo ciyaariska caadiya maaha marka ilaa heer waxay gaadhayaan culimmadu ay yidhaahdaan culuumta sharciga iyo qur-aanka laftiisa inta lagu tartamo ma wax ma lagu qaadan karaa dood baa ku jirta masale laysla meeldhigay maaha ya rag baa waxay leeyihiin laa sabaqa xadiid kuma soo reebin bay leeyihin qur-aan baa lagu tartamo wax lagu qaatay adeer meel saaray leeyihin culumtii shareecadaa lagu tartamay oo lagu kala badiyey wax lagu kala qaatay meel saaray leeyihin waa mas'ale bayna alfuqahaa lafteedu khilaafiyaah xadiiska yani wax weeyaan cumuumkiisa iyo ilaaqiisa ayaan laga fakan karin wey mana allahuma inuunta qiyaas iyo meelaha la marmoyo ayb marka kuwaasi waa bannaan tahay idaa kaanat hadday tahay almasaafatu masaafadu macluumatan ah, meesha loo tartamayo ama leebka lagu ganayo ama lagu toog dhisanayo waa inay tahay meel la yaqaano shari waay labada ruuxee toogta dhisanaya meesha ay shiishayaan waa inay tahay meel macluum ah masaafada intay u jirto iyaga wax tuuraya waa inay macluumta maxaa la diidan yahay in berri laysku qabsamo waad u dhowaatay iyo adna waad ka durugsanayd iyo maya masaafadu waa inay macluum tahay kow wa sifatu lmunaadalati isla toogdhishashada iyo isla ganashada sifadeediiyo qaabkeeduna waa inay iyadun tahay macluumatan waa inay tahay qaabka loo tuuranayo ayadana waa inay macluum tahay ayib yaa bilaabaya waa in laisla ogya ya shayga lagu tuurayo ee la tooganayo qadarkiisa waa in laysla ogyahay dherarka intaasuu leegyahay ballaca intaasuu leegyahay meeshaan shiishayna tooganayna waa inaad halkaa ku dhufato ya sifatulmunaadala waa qaabka loo tartamaya ee wax loo tuurayana waa inay qaab cata macluuma waa inay tahay iyaduna halkaa haddii jahaala ka timaado bimacnaa waxaa imaanaysa markaa nisaac iyo muran bay keeni kartaa ayb wayahruju wuxuu baxayaa alciwadu wayuriju wayukhriju waxaa bixinaya alciwada yani bedelka lagu tartamayo ciwadku waa shayga abaalgudka ah ee tartanka laga helaya ciwadka laga wada ah. waxaa bixinaya axadu lmutasaabiqayni labadii tartamayay midkood baa bixinaya labadooduba ma wada bixinaya mid baa bixin xataa idaa sabaqa hadduu isagu dheereeyo oo kii kale ka hormaro oo ka reeyo istaraddahu wuu soo ceshanaya wixiisii uu dhigay ayuu usoo soo noqonaya wain subiqa haddii laga hormaroo isaga laga reeyana akhadahu waxaa qaadanaya saaxibuhu saaxiibkii saaxibuhu yani wain subiqa lahu akhadahu saaxibuhu lahu ha saaxiibkii baa markaa qaadanaya ciddii la tartamaysa markaa qaadanaya haddii laga reeyo wa wain akhrajaahu masaladaasi waxa waaye shareecada marka la yidhahdo tartanka wax lagu qaadan kareen hadda soo sheegnay baa shuruud leh haddana shuruuddaa uu soo sheegay waxaa ka mid a shardigan hadda uu dul taagan yahayo waxa lagu tartamaya abaalgudka ah waa inaan labada dhinacba aysan wada bixinina midkood bixiyo ya ila tartan faras ya neef geela aan tartanno labaduba hadday wada bixiyaan maxaa laga baqaya khamaar wey markaa soo ma khamaar waa sababta khamaarku wuxuu noqonayaa labadoodii mid baa khasaari midna wixii o dhan buu isla wada qaadanaa wa hada caynu alkhamaar qamaarka waxaa la yidhaahdaa labada ruuxee camaliyada wada gelaya axaduhumaa yaqnam waalakharu yaqram midna waa khasaaraya midna waa faa'iidaya mid bannaankaa la diraya midna wixii kalena isku darsan karaa ixtimaalkaasi waa nooc khamaar ka mid waaba khamaarkii qur-aanka sheegay si marka khamaarkaa looga saaro waa inuu midkood bixiyo waxa loogu tartamayo ciwadka lagu tartamo midbaa bixinaya marka ma imaanayso qaacidadii ahayd axaduhumaa yaqnam walaakharu yaqram waxaa imaanaysa anaa meesha dhigay haddaan kaa reeyana waxaygii unbaa ii soo noqdayoo waxaan ka badbaadayaa khasaarihii haddii aan adiga raysana adigaa qaadano muxuu ahaayey kan kale een waxba dhigin asagu marnaba unmi kuma jiro qurmi kuma jiro waa qunmi u taagan soo maa a midkan aan waxba dhigin asagu marna khasaari maayo soo ma haddii uu reeyana wixii buu qaadan hadduu reyn waayana marka hore waxba kama maqnayne bannaanku iska mari intaasaa waxay ka saaraysaa arrinta khamaarka ka saaraysa leanna labadii darafba haddii khasaaraha iyo waxheliddu labaduba ay wadageli karo mid walba uu arrintaasi ku imaan karto khamaar markaas waa hadduu hal daraf uun ku imaan karo darafka kale uusan la wadaagayninna khamaarka waa ka baxaya taasayna ku imaan kartaa hal dhinac inay dhigaan man wayuriju waxuu bixinayaa alciwada yani wixii lagu tartamayey la kala axadu lmutasaabiqayni labada tartamaya midkood baa bixinaya xataa idaa sabaqa hadduu hormaro isagu reeyo istaradahu waa soo ceshanaya wixii uu dhigay wain subiqa haddii laga hormaro laga reeyana ahadahu waxaa qaadanaya saaxibuhu lahu saaxiibkiibaa qaadanaya yani ciddii kala markaa qaadanaysa wain ahrajaahu hadday wada bixiyaan shaygii lagu tartamayey macan wada jir ay u bixiyaanna lam yajuz ma bannaana leanna waa khamaar ilaa an yudkhilaa inay geliyaan mooye baynahumaa dhexdooda muxallilan xalaaleeye ay geliyaan mooye hadday labadoodu mid walba bixiyo wax bixiyo oo wixii lagu tartamahayay labadaba ka soo jeedo markaa hal sibay ku bannaanaan kartaa nin kale oo saddexaad oo xalaaleeyo la yidhaahdo ayaa la soo gelinayaa ciyaarta ninkaasina waxba bixin maayo ya saddex bay ku tartamayaan markaa soo ma labo ya inay wada khasaaraanna waa ka suurowdaa inay waxhelaanna waa ka suurowdaa laakiin ninkan soo galay ean waxba bixinin asagu faa'iido unbuu heli karaa mooyaane khasaara marna kuma imaan karo sababtu maxay tahay waxba uma bixinin soo ma inuu waxhelo helo unbaa uun dhici karta hadduu reeyo laakiin inay khasaaro ku timaado ma suuroobi kartaa intaasaa caqdiga marka waxay ka saaraysaa khamaarnimada ka saaraysa muxallil baa marka la yidhahdaa caqdigii ayuu xalaalaynayaa soo gelintaa la soo geliya isaga waxuma bixinay ayb wain akhrajaahu macan lam yajuz ma bannaan ilaa an yudkhila inay geliyaan mooyaane baynahumaa dhexdooda muxallilan mid xalaaleeya ah oo isagu waxma bixinin oo tartanka ka qayb gala kaa inay soo geliyaan mooyaane maya ayib meeshaasi mulaxada ku jirtaoo masalada ku saabsan tartanka qur-aanka iyo culumta sharciga loo qabto caruurta iyo loo qabto marmarka qaarkood baa macalimiintu waxay sameeyaan waxa lagu tartamayo caruurtay ka qaadaan soo ma wixii caruurta laga soo qaaday baa marka loo tartamaya haddii meesha aan la gelinin carruuraan waxba laga qaadin tartankana ka qaybgelaysa masaladu khamaar bay noqoni meel fog habaasha ah ha u doonina fardo ordayaad ka raadinaysaan hoostiinaba taallaan ya maxaa la rabaa soo ma tartansiinayso xuruumku ma tartansiinayso ama xoolaha lagu tartamayo jiha kale ha bixiso jamciyad ha bixiso dawladii ha bixiso nin jeebkiisa ka bixiyo mushkila male markaa midina wax ma bixin ama ayaga haddii laga qaadayo waa inay tartanka ku jiraan qaaraan waxba bixinin oo muxallil ah ma la fahm masaladaasi waa masalo dad badan ka hoos baxsada waxaa intaana qodobkaa ka bixin muhima barnaamijkan hadda ay samaysto safaricom samayso maxaa la yidhahda magaciisa ya kuwa jaxasmiya kan oo waayahan ay labada bilood wadeen oo shacabku ka qaybgalahayo abaalgudka lagu helayo helahayo maaldha kaas maaldha shangi kawe kawe kaa isaga ah waa khamaar ya khamaan iska cad waay sababtu maxay tahay sababta ruuxa markuu garaynayo kambanigu lacag buu ka goosanayaa ma tahay mise ma wax la yidhahdo bilaash ma jiro magacaygaan sajilay oo kadibna waxun baan iska helay ma jiro markaad garaynayso kambanigu waxbuu kaa goosanaya lacag la-aan ma geli karti kama qayb geli karti lacag buu kaa goostay lacagtuu kaa goostay aduguna waxaad sugaysaa waxaan la garanaynin ma heli doontaa mise ma heli doonta laba mid way marka inuu kambanigu wada qaatoo bannaanka lagu diro iyo inaad adigu heshoo kambanigii khasaaro waa taqriiban waa khamaar bannaanka yaallo wa laakiin soomaaliyaa ka dhaadhicin wa ya talabaad waxa weeye kambaniyada noocan oo kaleeta malaayiin bay ku dhufanayaan markii laga yaabo inay boqol milyan ku dhuftaan bay hal milyan qaybqaybinayaan markaasaa la sheegsheegi la hebel ma maqashan ha gaarisa heel baa hal milyan la siiyey kii soomaali la dhihi jiray wuxuu leeyahy marka hal milkaa milyan qabso oo shan shilin maxay ku yeeli toban shilin maxay ku yeeli milyan baabaad raadinaysaa war waa laga sokeeya ya hadowgu hashuu intay qadowga laaci hashuu intay qadowga laaci bay qar ka dhacdaa sooma marka waxa isweydiiye horta diintu maxay ka qabtay fain sabaqa hadduu hor maro haa ninkii muxallilkaah ee dhexda la soo geliyey marka fain sabaqa hadduu hor maro akhada wuxuu qaadanayaa alciwada ciwadkiibuu qaadanaya waa ninke muxallilkii dhexda la soo geliyay isaga waxba bixinin ee ay nin khabaarku ka saaraya masalada fain sabaqa hadduu isagu hor maro oo reeyo akhada alciwada bedelkii labadani waxay dhigeen oo dhan isagaa qaadanaya wain subiqa haddii laga hormaroo laga reeyana lam yaqram ma khasaarayaba soo ma ilaa waxbaba ma bixinin isaga wax ma dhigin sidaasuu marka kaga baxaya mucaamaladu khamro kaga baxaysa waxaan ujeedaa khamaar kaga baxaysa naam fadasha اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على الستار والصلاة والسلام محمد الوسيلة الفضيلة والعظمة waxaynu nidhi waxaa iska bannaan waxa laga hadlayo waa marka aan aynu nidhi tartanka wax lagu kala qaadanayo laakiin haddaan tartanka waxba lagu kala qaadanaynin ciyaartuna ay markaa tahay ciyaar naafica jidhka bini aadamka caafimaadkiisa nafci ugu jiro waa la tartami karaa laakiin wax kala qaadashada wax laga doodaya dabaashaa lagu tartami karaa orodkaa lagu tartami karaa wahaakada haddii aadaabteeda la ilaaliyo banoonigaasaa ruuxu iska eryan karaayo xoogaa isaga jimicsan karaa laa ba'sa laakiin waa inaan wax lagu kala qaadanayn waana in markaa tartankaa iyo ciyaartaa lagu jiro la ilaaliyo aadaabta shareecada la ilaaliyo ayb waa kii xadiidka nabigeena ku yimi sal ly slm xadiiu caaisha cinda axmed waxay tidhi nebigaan raacay sal lay slam safaradiisa qaar ka mid a ah. caaishaa dhahaysa aniguna markaa gabadh dhallinyaraa baan ahay gabadh yar oo aan weli hilib foolin cuslaaninna ila nebigu wuxuu kula aqalgalay iyadoo meeqa jirta ya sagaal sano marka waa gabadh fudud safar baa la ahaa bay tiri ciidan buu nabigu la socday sal lla slam markaasaa dadkii la socday ciidankii wuxuu ku yidhi taqadamuu socda buu yidhi horay u socdo isagii dib buu usoo dhacay ciidankii markuu dhaafay iyadii isagii isku soo hadheen baa nabigu wuxuu ku yidhi tacaalay xataa usaabiqaki ha kaalay aan baratanay buu ku yidhi maylo orotomi maanta waa iyada iyo isaga keligii ciidankiina waa dhaafeen macnaha dibbuu uga hadhay markaasaan la baratamay bay tii fa sabaqtuhu waan ka dheereeyey bay tii nebiga sal la alay slam markaa waan ka dheereeyey waa aamusay bay tii nebigu sal la alay slam taa waa ii aamusay marka halkaasay ku hadhay markii hilib i fuulay yaa oo aan cuslaaday dabcan markaa lafteeda weli waa gabadh leanna markii nabigu geeriyoonay sal lay wasalam caaisha sideediyo toban jir bay ahayd ya ma da'weyneyn markaa lafteeda laakiin waxoogaa dee waa la guursaday oo way hilibaysatay markaasaa haddana maalin kale sidii oo kale annagoo safar ah buu nebigu sal lay slam ciidankii wuxuu yidhi socda waa isla hadhnay marka markaasaa wuxuu yidhi maylo baratami haa baan idhi bay tiri waa isu dhigannay wuu iga dheereeyey bay tiri anigu tii hore waaban halmaansanaaye wuxuu bilaabay bay tiri nabigu inuu qoslo sal lay wasalam anigu ah. waaba ishalmaamay tii hore dhacdadii hore waaba halmaamay markaasuu wuxuu yidhi haadihi bitilka isutur buu yidhi buui tii aad iga rays iyo tanoon kaa reeyey isutur buu rasuulku sal lay wasalam ah. marka garbadhac baan nahay soo maa sidaas weyaan marka musaabaqaadka noocaas oo kalea waa iska mubaax laa ba's yani waxoogaa manaafacaad baa jidhka ugu jira waa nooc riyaada ah waay laa bas laakiin waxa laga hadlayo waa musaabaqa iyo tartan wax lagu kala qaadan karo taasuu xadiidku xadiday xadiidka nebiga sal ly sl axkaamta laga hadlaye meesha ku taallana taasay ku saabsan tahay hada billahi tawfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali sabi slm